qaybtan dhexe shabaabnimadaba noloshu gebigeeduba binaheedu yahay ama dhismaheeda rasmiguu yahay qaybtaasi waxay wax anfaacdaa haddii ay dadku leeyihiin hadaf ay u nool yihiin hadafku waa gool ama waa yool ama waa meel la hiigsanayo qofka bini aadamkii markuu hadaf saxa leeyahay oo uu hiigsanayo oo uu rabo inuu xaqiijiyo noloshu macno iyo qiimay leeday qofku hadduu nolosha hadafkeeda garan waayo iyo yoolka uu ku socdo qiimo ma leh waalid iyo miyarqabka waxa u dhexeeya waxa ka mid a ah ahdaafta ninka waalana hadaf ma leh iska socdaa wuu warwareegaa wuu soo noqdaa wuu sii socdaa meelna uma socdo miirqabkuse waa qof ahdaaf leh oo meel raba inuu xaqiijiyo nolosha marka si guud loo ego hadday hadaf leedahay oo dadku waxay rabaan inay xaqiijiyaan ay jirto macnay samaynaysa haddiise aanay hadaf lahayn mahmaa la dhaldhalaaliyo qiimo ma leh yani markab haddaad imka wax walba saarto laakiin aanu buusole meel laba u soconin baddu iskaga dhex jirayaa un la yidhaahdo waa laa macnaa lahu wuxuu markuu buusaleya itijaah leeya uu meel u socdo hadaf leeyahay ayuu qiimo leeyahay nolosha bini aadamkuna waa sidaa waa inay ahdaaf leedahay waa ilaa ilaahay baa wuxuu leeya khalaqnakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun ma waxaa u malaynaysaan baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala inaanu idin abuurnay cabad dheel dheel waxaan qasdiba laga lahayn ilaahi subxaana wa tacaala baa wuxuu leeyay wamaa khalaqna الsamaaءa wاlأrضa wmaa baynahuma baطila dalika danu اladiina kafaruu cirkan iyo dhulkan iyo nolosha tan iyo waxan umaanan abuurin baطil lacib lahw laakiin ilaahay wuxuu leeyay dalika danu اladiina kafaruu kaasi waa malaha kuwa gaaloobay baa alla leeyahy subxaana wa tacaala qofka mu'minkii markaa nolosha hadaf buu ka leeyahy uu rabo inuu xaqiijiyo hadafkaasi hadduu ka qaldamo yoolkaasi hadduu qaldamo noloshu qiimo ma leh shabaabnimaduna inta badan wakhtigan tirada badan le faadiga ah iyo gumuud اlahdaaf dadkoo hadafku aan u caddaanin ayaa waxay ka dhigtaa noloshooda lacib iyo lahwi iyo dheeldheel iyo soo jeed iyo cayaayir noloshii hadaf leh ayaa qiimo leh nolosha kale waa taafi waa wax liita hadafka weyne qofka waa inuu ilaahay reedahiisa ama raalli ahaanshiyihiisa gaadho waxa weeyaan inuu janno xaqiijiyo sidii u geli lahaa cadaab ka badbaado goolka kama dambaysta qofka mu'minka uu raadcaynaya waa kaa wuxuu u nooliye waa kaa wamaa khalaqtu اljinna walinsa ilaa liyacbuduun baa ilah yidhi subxaana wa tacaala danta qofka mu'minka uu leeyahay markaasi waxa weeyaan inuu u xidhxidho u xidhxidho sidii uga badbaadi lahaa cadaab ilaahay u xidhxidho sidii uu heli lahaa ilaahay subxaana wa tacaala raalli noloshu gebigeeduba waa intaa qofkii hadafkaa ku guulaysta ee xaqiijin kara ayaa nolosha fahmay qofkii aan mas'aladaasi xaqiijin karaynina haba yaraatee nolosha ma fahmin ama ma garanin meesha uu ku socdo walidaalik salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku rabeeyey inay hadafkaa raadceeyaan o aanay wax kale isku dayin waxaynu naqaanaa alcaqaba athaaniya aw alcaqaba alkubra baycadii la odhan jiray nebigu carabtii markaa la noolayd wuu kala quustay inay diinta qaataan oo ay nebiga calayhi salaatu wasalaam u gargaaraan hase ahaatee reer madiina oo islaamnimadu gaadhay ayaa waxay go-aansadeen inaanay nebiga cidlo kaga tegin calayhi salaatu wasalaam dabeetana jaahiliyadii waa la xajay xajkii la iman jiray carbeed bay yimaadeen kadib xajkay yimaadeen xajkii ay yimaadeen kadib ayay nebiga la kulmeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu weydiiyey shardi ah inuu soo hijrooda ama uu yimaado laakiin inay la imanayaan asamcu waطaaca fi lmanshati wاlmakrah inay aqbalayaan arrintu markay adag tahay iyo markay fududayba inay wax bixinayaan fi اlcusri wاlyusr inay wanaagga dadka farayaan xumaha reebayaan inaanay ilaahay subxaanaه wa tacaala arrinkiisa mid wax canaanta canaantiisa uga hadhaynin iyo inay nebi maxamed u gargaaraan wayaan waxay naftooda iyo caruurtooda iyo dumarkoodaba ka celiyaan waxay idhahdeen haddaanu saa yeello maxaanu leenahay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi lakum اljanna janna leedi baycadaasay nebiga la galeen calayhi الsalaatu wasalaam may odhanin haddaanu taa yeello adiga dabadaa madaxweyneyaasha ma noqonaynaa dowladda maxaanu wasiirre ka helaynaa haddaanu kuu gargaarno carab madaxdeed ma noqonaynaa haddaanu xukunka kugu sugno haddaan islaamka u jihaata noo maxaa manfac iyo mansab aanu helaynaa waayo ahdaaftooda waxaa may ahayn ahdaaf dunawiya may ahayn markay yidhaahdeen maxaanu helaynaa waxaa lagu yidhi janna helaysaan lakum ljanna ninkii ugu yaraa ascad ibnu zaraar oo la socdo saxaabiga ugu yaraabaa wuxuu yidhi waarukaadiya heshiiska waraan saaray ka fiirsada waxaa leedii haddaa sidaa tidhaahdaan nebigu calayhi salaatu wasalaam oo aa qaadataan carab oo dhamme hadda qowl qura idinkaga soo wada tuuraysaa carab oo dhamme waa idinka wada hor imanaysaa ee maxaa yeelaysaa waxaa la naga waco wiilow heshiiska saasaanu nebiga kula gelayna calayhi salaatu wasalaam yacnii dad hadaf u socda bay ahaayeen nolosha waxa kale qiima lama lahayn dadka maanta jooga waxaa laga yaabaa in ahdaaf yaryaroo tiro badan lagu sameeyo dadaal jaamacadda ka bax jaamacadda haddaad secondary ka soo bax baa lagu leeyay kow haddaad keento natiijada intaa leeg mu'ahal waxaad u tahay inaad jaamacad gasho waxaa hadaf lagaaga dhigay inaad jaamacad gasho jaamacaddaad imanaysa waxa lagu leeyay buudnada intaa leeg haddaad keento waxaad mu'ahal u tahay shahaado lagu siiyo bajular baad qaadanaysa suuqii shaqadaa wuxuu leeyahay haddaad bajood arrintaasiya la timaado shaqaa lagu siinaya shaqada markaad hesho waxa leeyahy hadaad lacag intaa leeg soo hoyso dee guursan karaysaa markaad guursatana dee guraad dhisan karaysaa waxaanaad waddoo dhamm way dhammaanayaan maxaa cimriga ku dhammaaday ahdaafta xaqiiqigii maxay tahay haddaad gaadho aad guulaysatay haddaad gaadhi weydana aad hoogtay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa qabiilu yimi waxay dhahdeen waanu islaamaynaa cid diintana barta nagu dar dabeetana nimankii quraada loodhan jiruu nebigu ku daray toddobaatan culammadii muslimiinta ee saxaabada ka mid ah ayuu nebigu ku daray rag xoogsan jiray oo masaajidkana biyaha u soo dhaamin jiray cibaadana u go'ay islaamkana faafinayay waraaqna wuu u dhiibay qabiilkani waxay u socdeen nebi maxamed inay khiyaameeyaan oo ay aar goostaanunoo cid ay dilaan inay ka helaan oo cid ay khiyaamayn karaan ficlan nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ku dhacday khiyaamadaasi markii cidla loola baxay ninkii waraaqda siday markuu isyidhi qabiilka ninkii madaxda ahaa waraaqda u dhiibuu nebigu u soo dhiibay ayay xagga dambe ka mareenoo waran bay geliyeen xagga kale waran looga saaray nimankii la socdayna waa la laayay markaasuu ninkii dhintay waa xaraam ibnu milxaan ninkii dhintay baa wuxuu leeyahay markii waranka la geliyey fustu warabbi lkacba ilaaha kacbada alle baan ku dhaartaye waan guulaystay buu leeyahy waa nin naftu ka sii baxaysa oo la khiyaameeyey oo waran la geliyey oo la gaaday ayaa wuxuu leeyahay fustu warabbi lkacba waayo ahdaaftiisu noloshan yara kooban may ahayn maxaad xoogsan iyo maxaad xoolo keen iyo maxaad caruur dhal iyo maxaad mansab qabsan may ahayn wuxuu noolaa waxay ahayd hadaf weyn inuu xaqiijiyo ah ilaahay raalli ahaanshihiisa inuu gaadho inuu janno galo inuu cadaab ka badbaado kaas buu u noolaa waa dhintay wuxuuse leeyahay fustu warabbi alkacba waan guulaystay intuu dhaartay buu wuxuu leeya waa guulaystay ayuha alikhwa guusha dhabti ama ahdaafta dhabti ay saxaabadu raadinayeen uu nebigu leeyahy la dagaal galo waxa ga dhiciya jannaa leediin oo kii ku dhintaa uu leeyahay fustu warabbi alkacba kaas baa ah ahdaafta dhabta ee loo noolaado waxaynu u baahanay marka qofka muslimka ee nooli inaad u diyaargarowdo su'aalaha dhabta ee aakhire kaa horeeya as'ila halkan laynoogu sii sheegay laynagu yidhi jawaab u diyaarso markaasaad guulaysanaysaa haddaad kuwaa jawaab u diyaarsato waxaan aynu wadno oo kale waxba ma anfacaan naftu markay kaa baxday xabaasha lagu geeyo cvgaagaa lagu weydiin soo shaqooyinka cv laydinma weydiiyo mu'ahilaadkaaga shahaadadahaaga iyo waxaad sidato maxaad u malayn marka xabaasha lagu geeyo cv-ga lagu weydiinayo muxuu noqonayaa cidii ku weydiin mayso war magacaa reerkaad ka dhalatay shahaadadaad sidate maxaad xoola dhaqday intaad caruur ka timi intaad daara dhistay waxaa cidi kaa warsan mayso waxaa lagu weydiinayaa as'ila muxadada halkan lagugu soo sheegay oo laga raba inaad ku sugnaato man rabbuk wamaa nebiyuk wamaa diinuk waxaa lagu weydiinayaa su-aalo macruuf oo ah war intaad nooleyd yaa kuu rabbi ahaa rabbiga waa quma yaad caabudi jirtay yaad nolosha ula qasdiday yaa hadafkaagu ahaa inaad raalli ahaanshihiisa caddayso xaqiijisid waxaa lagu weydiinayaa muxuu ahaa dhaqanka iyo mabda'a iyo waxaad rumaysnay diintaa maxay ahay waxaa lagu weydiinayaa muxamed maxaad ka rumaysnayd calayhi الsalaatu wasalaam haadihi اlas'ila waa as'ilo hadda laynoo sii qadimay waa imtixaan aad haysato su'aalihiisa laakiin macrifadu waxba ma anfacdo haddii aanay taطbiiq lahayn qofkii alla sugaa unbaa sugma yuhabbit اllahu اladiina aamanuu biاlqowli الhaabiti fi اlxayaaةi اddunya wa fil laakhira laba malag oo badan oo munkariya nakiir la yidhaahdo oo wejigood aad ka argagaxaysaa iskaa soo hortaagaya su-aalana way ku weydiinayaan sideedaba qofka bini aadamkii haddaanu xasilloonayn waxba ma xasuusto imtixaanka iskuulka haddaad gasho adigoo kayrkayrayo baqbaqaya waxba kala garanay marka waraaqda lagu dhiibo intaad taqaanayna way biibaysa xataa waxaad soo akhriday akhridoo dhan inaad xasuusan kari weydaabaa laga yaabaa baqahaad baqatay daraaddeed laba malagoo laga argagaxa iskaa hortaagaya su-aaluhu waa kuwii aad taqaanay laakiin haddana jawaabtu waa adagtay wuxuu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ee dhabta ahi inuu odhan doono rabbi allah aniga rabbigay waa all diintay waa islaam nabigay waa muxamed calayhi salaatu wasalaam munaafiq iyo gaalkuna haah inay odhan doonaan munaafiq waa inala noola waana maqlaya intaas axaadiidka la sheegayo laakiin mowqifkana cidima jawaabi karto cidduu ilaahay sugo oo qurun baa sugantaa waa as'ila muxadada maanta lagaaga baahanya inaad jawaabta sii diyaariso waa su qiyaamaha qof walba waa la dhidbayaa baa la yidhi dhulkaa lagu taagay waa la dhidbayaa dhaqaaqi maayo afar su-aaloodoo ka jawaabo mooyaane ama an inaad su-aalaha ka jawaabto mooyaane dhaqaaqi maysi oo waa maxay su-aalaha lagu weydiinayaa can cumrik cumrigaagii fii ma afnaah waxaad ku dhammaysay baa lagu weydiinayaa maxaad odhan doontaa ma shahaadadaan xasilinayay ma daaraan shaqaynayay ma lacag baan waday ma reeraan dhisayey ma qabiil baan u hiilinayay maxau ku dhammaaday wakhtigii maxaa kuu hadafayaad xaqiijinaysay nolosha si gaaraa ah waxaa sii weydiinayaa shabaabnimadaadii fii ma ablaah shabaabnimadu waa wakhti yar oo dhammaatoo gabowda maxaad ku gaboojisay shabaabnimadaadii baa lagu weydiin doonaa waxaa lagu weydiin doonaa wixii miinisee ku soo galay ee xoola ahaa ka keentay iyo xaggaad ku bixisay waxaa lagu weydiin doonaa wixii aqoone aad xasilisay waxaad ku isticmaashay waxaan oo dhanoo lagu weydiinayaa waxa weeyaan hadafkii weynaaye lagugu talagalay ma ku xaqiijinayso ma u adeegsanaysay mise wax kalead ku waday wixii ragannimo iyo aqoon iyo cilmi iyo lacag iyo hanti iyo magac iyo maamuus lagu siiyey ma jannaad ku raadcaysay oo naar baad kaga baxsatay oo ilaahay baad ku raalligelisay mise mise hadafkaasi waad ka luuntay su-aaluhu waa intaa jawaabtuna waa muxadad waxa wax walba markaa koobaya waa hadda inaad garato mowqifka rasmigee aad rabto inaad ku sugnaato ilaahay baa subxaana wa tacaala ahdaafta inoo xadido wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi warasuulih oo tujaahiduun ilaahay wuxuu ina leeyay war mu'miniinta maydin tusiyaa tijaaro acdaab kaga badbaadaysaan ahdaaftay ka mid ahayd inaynu cadaab ka badbaadno soo maaha waayo cadaabka waa tegaysaa baa laydhi wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya mid idinka ma jiro ilaa iyo naarta wuu u arooraya dadoo dhammi way soo arkayaan waayo jidka siraad baa ku dul yaalla marka qof waliba naar wuu arkaya yaa badbaadaya uma nunaji aladiina taqow wanadaru aalimiina fiiha jasiya ahlu taqwahoo qura ka badbaadayaa la yidhi ilahay wuxuu leeya ma idin tusiyaa waxaa ku badbaadi lahaydeen cadaab kaga badbaadi lahaydeen waa laynoo tiriyo waxaa la yidhi ilaahay inaad rumaysaan oo rasuulkiisaad rumaysaan oo ilaahay tiisa u dirirtaan fii sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun maxaa la helayaa yakfir lakum dunuubakum wayudkhilkum jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru ilaahay dembigiinu dhaafaya jannooyin baa laydin gelinayaa baa la yidhi cadaabna waa laydinka badbaadinayaa jannana waa gelaysaan waa soo waday rabbi subxaanah wa tacaala waa masaakina ayiba baa la sheegay waxaasoo dhan markii la sheegay ayaa waxaa la yidhi dalika alfawz alcaiim kaasi waa liibaantii weynayd amaa waxaan soke ee bini aadamkuuu jecelyihi gaalka inaad ka guuraysato inaad xoola hesho inaad caynkan hesho waxaasoo dhamme waa wax yaryar ilaahay wuxuu ku sheegay waukhraa tuxibuunaha nasrun min allahi wafatxun qariib baa ilaah yidhi wa ukhra tu kale oo aad jeceshiinna waa idinku dari baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala hadafku kan buu ahaa dalika alfawz alcaiim baa la yidhi liibaanta weyni laakiin haddaad sidan u sugantaanna waukhraa tuxibuunaha nasrun min allahi wa fatxun qariib ku kaloo jeceshiinna waydin heliyo adduunka ahoo ah inaad guulaysataan iyo inaad furasho dhul cusub iyo meel cusub inaad furan kartaan ama hadafku hadafka rabbi subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa fii suurati اlburuuj ama xadiidkii saxiixu muslim ku yaallay wiil dhallinyaro ahaa iyo nin saaxiroola ah iyo boqor boqor sixiroole haystay baa gaboobay xadiiskaa wada taqaaniin sixiroolii baa gaboobay sixiroolii baa yidhi war wiil yaroo aqoon badan caqli badan oo aan cilmiga sixirka la yidhaahdo sii baro ii keen oo dee dowladda u faaliya waa loo keenay wiilkii yaraa buu sixirka baraa wiilka yidhi jidka uu sii maro nin wadaadabaa isna jooga ninkaa wadaadka ahna waa u yeedhaa isna uu xoogaa diinu usii akhriya tawxiidku baraa wiilka yari laba iskuul buu ku jiraa midna gaalnimadaa lagu soo akhriyaa midna islaamnimadaa lagu akhriyaa laba ninoo khabiirra ah baana akhriya midna wadaad muslima oo yaqaana tawxiidkiisa akhriya midna sixiroole kaafir bilaahiyo isna wixiisa yaqaana akhriya wiilka yar labadaba waa lagu wada qulaamiyaa laakiin firadiisii waxay u weecatay islaamnimadu inay xaqa u dhowday maalintii dambena waabuu tijaabiyo ilaahay buu baryey bahal magaalada ku soo baxay dabeetana ilaahay buu baryey intuu dhagax qaato wuxuu yidhi ilaahayow waxa wadaadku sheego haddii agtaada lagaga jacayl badan yahay waxa uu sixirooluu sheego ilaahu dhagaxaasi ku dil bahalka ah. bahalkii laga baqayey riwaayaadka qaarkood libaax sheegaane ayuu ku tuuray dabeetana wuu dhintay wiilkii wuxuu go'aansaday labada wadata wadaadku inay saxa tahay tiisii buu raacay nin mustajaabu dacwaa buu noqday ilaahay barya oo ilaahay baryadiisa aqbalo magaaladaa warkii ku faafa boqorka nin eg joogay baa indhabeelay waxaa la yidhi war wiil yaroo halkan unbaa dadka ilaahay u baryo innu way kuu baxayaane ninkii boqorka ag jooga waxoogaa daab iyo xoola soo qado wiilkiibuu u wuxuu idhi war indhaha ii bix wiilkii wuxu idhi waxba ma bixiyo indhaha cidna uma bixiye haddaad se rabto ilaahay baad rumayn anna rabbaan kuu baryi ilaahay baad rumayn ilaahay baa gacantiisa wax waliba ku jiraane aniguna ilaahay baan kuu baryi wuu aqbalay ilaahay buu rumeeyey isna ilaahay buu u baryey indhahaa u baxay halkiisii uu wasiirka ka ahaabu ku noqday boqorkii wuxuu yidhi indha ayaa kuu bixiyey nimanka madaxda ahi waxay sugayeen in la yidhaahdo tusmadaadi iyo tawjiihaadkaaga iyo rayigaaga suubanaa ayaa duniduba ku badhaadhay oo lagu barwaaqaysta laakiin ninkan iimaanbaa qalbigiisa galay warina ayaa kuu bixiyey buu yidhi rabbigay buu yidhi laka rabbun hayri su-aal baa meesha timaa oo rabbi aan aniga baad leedahay ma cid kalea kuu sayida ila anaaba dunidan ka madaxa oo meesha haystee ma cid kalead rumaysantay adiga iyo anigaba ilaahay baa inoo wada rabbiya buu yidhi wuxuu waa la fasahadiyey alla toorjargareeyo waa la toorjargareeyey wiilkii buu sheegay wiilkii baa la keenay waa la toorjargareeyey wadaadkii buu sheegay wadaadkii baa la keenay wadaadkii waxa la yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi hadafkan buu u siduu uga tagaa waa la dilay siibuu ku shahaado qaata ninkii baa la yidhi war ma ka noqonaysaa may buu yidhi waa la dilay sidiibu ku shahaado qaata wiilkii baa la yidhi ma ka noqonaysaa may wiilku aqoontii sixirkana isaga haya waxaa la rabaa in bal horta cabbaar loo hahanjabo ama la baqogeliyo inna inuu waxaan ka noqdo askar baa lagu daro waxaa la yidhi buurtaa geeya dheer shalowga tusa hadduu diiday inuu ka noqdo ka tuura meeshii baa la geeyey ilaahay buu bariyey ilaahay kuwan sharkooda adigu iga kaafi buu yidhi buurtii baa gilgilantay askartii baa daadatay isagiina ilaahay baa badbaadiyey uu soo noqdo meeshii buuy waa la qabtay haddana doon baa la saaray badda qabadsiiya baddaa la geeyey ilaahay buu baryey kuwan ilaahu sharkooda iga kaafi doontii baa gilgilantay askartii baa madhatay isagii baa soo noqday boqorkii wuxuu ku yidhi ma rabtaa inaad idisho haabuu ku yidhi wuxuu dhi dili kari maysid ilaa waxaan kuu sheega ad yeeshe mooyaane waa maxay buu yidhi wuxuu magaalada dadka joogoo dhan isugu yeedho dadkoo dhan isugu wada yeedh markaad dadkoo dhan isugu wada yeedho anna kaabadda igu xidh kadibna halkan aan ku sito leebabka kala soo bax leeb ama gammuun gammuunkaygaas ah, markaad igu dhufanayso waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi اlghulaam magaca alle hulaamkan rabbigii yabaan cuskaday dheh kadib waad idili karaysa sidii buu yeelay magaaladii baa la soo xaadiriyey wiilkii baa kaabadda lagu xidhay qaansadiisiiba qaansadii baa la soo qaatay leebkiisii baa lala soo baxay bismi illaahi rabbi اlghulaam baa la yidhi halkaasaa lagaga dhuftay wiilkiisna waa shahaado qaata wax cusub baa soo baxay dadkii waxay idhaahdeen aamanaa birabbi اlghulaam mar haddaan laba dili karaynin rabbigiiyo la cuskada mooyaane annaguna ghulaamkaa rabbigii baanu rumaynay boqorka kane dadka kursiga hadafka ka dhigta hadduu hadafkaagu kursi yahay gaalnimo islaamnimo waa inaad saga ku ilaalisaa umaad rabtaa ninkan hadafkiisu wuxuu ahaa inuu madax ahaado haddii loo gaaloobayana iyaduu ku ahaanaya haddii lagu islaamayana iyaduu ku ahaanaya markii hore ninkii xaashidiisa kamid mid ahaa muxuu ku dilay awalaka rabbun hayrii soo ma ahayn ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay buu ku dilay iminkana markii kursigu uu noqday inaanu ilaashamaynin oo la dili karaynin inankan maxaa loo cuskaday bismi illaahi rabbi lghulaam baa iminkana la cuskaday rabbigii la diidanaaba haddana la cuskaday ninka siyaasigii hadduu hadaf ka dhigto kursiga kursiga wixii ilaalinaya hadii la ydhahdo war bismi illaahi raxmaan raxiim haddaad tidhahdaan kursigu wuu xejismayaana wuu odhan hadii la yidhahdo ku xejismi wuu iskaga tegi waayo hadafku kursigu ahaa in la ilaaliyo dadkii oo dhammina way rumeeyeen wadaadkii la dilay iyo ninkii ka dembeeyey la dilay iyo wiilkan la dilay iyo magaaladii dhammayd oo inta godod loo qoday iyagana la yidhi ma ka noqonaysaan oo may oo diiday iyana waa la gubay magaalada dadkii ku noolaay oo dhan in aladiina fatanuu lmu'miniina wاlmu'minaati waa kuwa ilaahay fii suurati اlburuuj kaga warramaya wاsamaaءi dati اlburuuji wاlyowmi اlmawcuudi washaahidin wamashhuud waa kuwa ilaahay suuraddaa qur-aanka inoogaga warramayo dadkii oo dhanna waa la gubay maxaan uga jeedaa hadafku hadduu weyn yahay oo qofku wuxuu u nool yahay ay tahay xataa hadday gaadho inay naftu u baxdo u nool yahay ay tahay xataa haday gaadho inay naftu u baxdo wuxuu aqbalaa qofka mu'minkii inay naftu u baxdo hadafku hadduu yahay inaad janno gasho hadduu yahay inaad aakhiro badbaaddo hadduu yahay inaad naar ka badbaaddo waxay aqbaleen inay u dhintaan dadka kale ilaahi subxaanah wa tacaala kuwanna wuxuu ku tilmaamay ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat maxaa ku xiga fii suurati lburuuj akhriya lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaar maxaa ku xiga ya dalika alfawz اlkabiir qoladii hore ee ciidamada ka guulaysatay maxaa la yidhi dalika alfawz اlcadiim wأkhraa tuxibuunaha nasru min allahi wafatxun qariib baa la yidhi kuwan la gubayna maxaa la yidhi dalika alfawz اlkabiir waa maxay labada kooxoodba say u guulaysteen labadaba qolana waa faws cadiimay heshaa layidhi qolana faws kabiira bay heshay yani waxaa la tilmaamaya hadafka dhabta ee marka la xaqiijiyo la guulaystaa waxa weeyaan marka aad cadaabkiisa aad ku dhimatid markaasaad liibaantay tan kale waa iska dheeraad adduunka inaad guulaysatay inaad guulaysan weyda iyo inaad fatxi heshay iyo inaad laga xoog bata iyo waa masaa'il iska fudud hadafka dhabta ah ilaahay wuxuu leeyahy dalika alfawz اlkabiir kuwii la gubay ayaa waxaa lagu tilmaamaya arrinkoodii inuu yahay fawz kabiira kuwii guulaystay intay jahatabeena dhulka qabsadee waxhelayna markii la yidhi janno iyo masaakin طayiba iyo waxaas bay leeyihin ee la yidhi dalika alfawz اlcadiim ayaa iyana la yidhi wakhra tuxibuunaha nasru min allahi wafatxun qariib idan ayuha اlkhwa waxa muhimkii wuxuu yahy hadafkaasi dadka muslimka qofku markuu muslim noqdo waa yool ama gool uu raadcaynayo laakiin noloshu ahdaaf yaryaroo ka sokaysay leedahay waxaa la rabaa ahdaafta yaryara soke inay u khidmayso hadafka weyn yacnii wax kasta oo hadafkaa weyn kaa weecinaya waa inuu noqdaa waxaan macno badan agtaada ka samaynaynin maalan inaad xoogsato oo shaqaysatid oo hanti yeelatid waa mubaax waa wax bannaan noloshana waa lagaa rabaa laakiin hadday hadafka ku weydaarinayaan ka warran ilaahay kuwuu qur-aanka ku ammaanay wuxuu leeyahy maxay rijaalun laa tulhiihim tijaaraة walaa baycun can dikri اllahi waiqaami الصalaati waitaaءi الzakaa koox baa ilaahay ammaanay kooxdaa la ammaanay waxa lagu tilmaamay ragannimo rijaal weeyaan baa la yidhi waa rijaal maxay ku sifooba laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri اllaah baaca mushtarka iyo lacagta kasbashadeedu kama weeciso ma ilowsiiso hadafkii weynaa oo ah inuu salaad oogo inuu zako la yimaado inuu ilaahay caabudo inuu xuso in aakhiro hortiisa ay taalo yakhaafuuna rabbahum inay rabbigood ka cabsanayaan maalin quluubta ay gagadoomayso idan hadafka weyne waxaan soko oo dhami dabaab kuma ridaan ceeryaan maaha kaa qarin karta mushkiladda dadka haysata ugu badanay waxa weeyaan ilaahay wuxuu ina leeyahay fa idaa qadayt haddaad salaada dhammaystaan maxaa layna yidhi faintashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah salaaddu aad markaad dhammaysataan dhulka ku faafo ilaahay arsaaqdiisa raadsadaa la yidhi wawadkuru llaha kaiira lacallakum tuflixuun laakiin dhulkufaafka iyo tijaarada iyo waxaana hadday hadafka weyn qaldayaan iyagaa laga hortegayaa wa rijaalun laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikr illah waxa badan markaa maanta ahdaafta waaweyn intay dadku ilaabaan wax yaryaroo sakayna ku mashquulaan waxaa laga yaabaa inta saacadood aad ku bixiso iskuulka yaad saaqidin oo ka waran yowmu lqiyaama haddaad saaqido maalinta aan saaqidnimo ka weyni jirin waxaa laga yaabaa inuu leeyahay yaad ceeboobin oo ka waran qiyaamaha marka reer nebi aadam oo dhan laysu keeno haddaad ceebowdo yowma tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya reer nabi aadam ilaa aadam ilaa ka u dambeeya goobay taagan yihiin haddaad ceebowdo waxaa laga yaabaa inaad is noloshu way kugu adagtee fududee oo ka warran maalinta konton kun oo sannadooda noloshaynu joognoo dhamme waa imisa lixdan sano toddobaatan sano siddeetan sano ka warran maalin konton kun oo sannadooda haddaad cadaabanto intaan janniya naarba laysla gaadhin kaana hamsiina alfa sana maalin ah qiyaamuhu waa maalin konton kunoo sanadooda ah. konton kunoo sannadood baa taagnaanaysa konton kunoo sannadood baa dadkan la xisaabaya konton kunoo sannadood baa cadceeddu halkan taagantahay tahay konton kunoo sannadood waxaad hadhsanaysaa waxaad xoogsatay ee hadafkaasi aad u xoogsatay konton kunoo sannadood baad dhididaysaa oo dhididkaagu wuxuu gaadhayaa halka waa dunuubtaadu joogtay konton kunoo sannadood baa ragga qaar hadhsanaya oo carshi raxmaanka hadhsanayaan ay ka mid ahaayeen dhallinyaradii ku kobocday maxay ilaahay cibaadadiisa madaxdii cadaaladda samaysay kuwii habeenkii istaagay ee ishooda ay ooyaysay kuwii gacantooda midig waxay bixinayso gacantooda bidixaanay ogeyn kuwii shahwaatu nafsiga ka soomay ee naagaa quruxda badan leh inta u yeedheen ku yidhaahdeen ilaahay baan ka cabsanayaa ama inantii inanka quruxda badan leh u yeedhaa tidhi waar ilaahay baan ka baqayaayadhaaf kuwaasi waxa layidhi iyagu carshuraxmaan bay hadhsanayaan cadaabkanaad ku jirto iyo waxa kana arki maayaan ka waran haddaad sileeday nolosha waxaad u baahantahy way kugu adkaatee biyo lacabo iyo sharaab iyo waxoogaa dabdabacsani inaad u samayso ka warran konton kunoo sannadood haddii haraadka u kaa siiyo iyo ninka xawdka nebi maxamed ka cabayaan ha raadayninba yacnii hadafka weyne hadduu lumo noloshan soka qiimo ma leh shayaaiinu linsi waljinnina waxay isugu tageen inay hadafkaa weyn qariyaan oo ay kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryaroo soke waxbarasho iyo cabacity building iyo halkan halkankabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryaroo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliye hebel baa laadiyo kolayga ku riday kubad hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya ninbaa kubad laba birood dhex maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha kusoo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto idan ahdaaftii rasmiga ahayd dowradan waxaa la ydinku qabanayaa baan rajaynayaa in ahdaaftaa la saxo inaynu dib u xisaabtanno oo dib nolosha u hagaajinno inaynu buusalada hagaajisanno garanno barul ammaan xaggee lagu gaadhaa doon baynu saaranay noloshu waa doon doon badweyn ku dhex jirta hadday buusaladaadu sax tahay markabka badweynka soconaya haddii buusaladu kambasku hadduu u saxan yahay mahmaa ay waxani dhacaan wuu gaadhi meel barriyo nabada uu dego wuu gaadhi haddiise kambasku kaa lumo mawjaduhunbaa kolba dhanku u kaxayn badweyntuunbaad ku wareegi doontaa adoo aan weligaana dhul arkaynin waxaa la mid ah qofka noloshan garan waaya wuxuu jooga ka qabanayo haddaad cab oo cayaar oo boodbood oo waxdhal oo xoogso oo daaradhis oo kan same dan hargaysaa joogtaan bal suuqa hargaysa isdhex taaga raggii dhisay meeye waa daartii xaaji hebeliya waa ti ilme hebelunbaa maqlaysaan meeye xaajiyadii xaajiyadii ka tageen aarahan hargaysada maanta dhex joogtaan raggii lahaa cidi kama noola xaggay joogaan waa kuwaynu meelahan ku marro xataa magac ma hadda xabaalaha ka bannay ba asxaabuulqubuurkii xaajiyanimadii iyo magacnimadii iyo maamuuskii iyo wixii lumiye waa asxaabi alqubuur waa dadkaa godadkaa ku jira ciidda aynu ma waxaad diyaar u tahay inaad danda intaad dhisto ku biirtid kuwaa magaclaawe halkaa ku jira la kala garanaynin xufraddanay ku jiraan dabcan qaar bay janno u tahy qaarna naar bay u tahy laakiin inaga agteenna waa asxaabulqubuurun waxay isweydiinta le markaa war maxaynuu noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xagga ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waa tegaysaayo waxaasoo dhamme waa maalmo waxaasoo dhamme kam labistum cadada siniin baa lagu weydiin ow bacdayo fasal ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed markaad kaleba garan weydaad waxaad leedahay fasal ilcaadiin kuwii tirin jiray bal hala weydiiyo adigu inay maalin tahay inay maalin badhkeedta aad kala saari kari laaday ee bal cid labadaa kuu kala rajaxda hala weydiiya baad taagan oo nolosha ma maalin badhkeed baad dooratay marka ayuha alikhwa anugu uma iman inaan muxaadaro idiin akhriyo inaan macluumaad idiin kordhiyo inaan macrifo idiin kordhiyo uma socdo waxaan u socdaa inaynu saxno hadafka aynu raadacaynayno adiga lagaaga baahan yahay hadafkaa wixii lagu gaarhi lahaa cilmiya raganimo ah xoogsiya dadaala ah, adigaa lagaa rabaa inaad la timaado laakiin inaan hadafku inaga qaldamin oo shay waliba wixii loogu talagalay markuu qabto ayuu qimada joogaa socayka maaha ayuu halka ugu sarraysa joogaa haddii laakiin wixii loogu talagalay uu qaban kari waayo waxa la lagu khasaaray maalan ilaahay ambiyada markuu ammaanayo qur muxuu ku ammaanay nebi maxamed saacaadka la ammaanayay saacaddii la sharfay ee cirka loo wadee la dheelmiyey alisra walmicraajuu gelayay ilaahay muxuu leeyahay subxaana aladii asraa bicabdihi laylan bicabdihi addoonnimuu xaqiijiyey nebi ciise maxaa la yidhi lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah tabaaraka aladii nazla alfurqaana cla cabdihi alxamdu lilahi aladii anzla cla cabdihi alkitaab idan qofku wuxuu qofnimadiisu cadaatay markuu rabbigii aqbalo addoonnimadiisa markuu qirto markuu jidka adoonsiga uu maro markaasuu wixii loo abuuray gartay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun markaasuu jidka haya amaa hadday noloshaadu lacib iyo lahwi noqoto haddaad garan weydo meelaad u socoto qiimo ma laha ahdaaftan yaryare soko oo dhammi markaa hadday waxbarasho tay hadday guursi tay hadday xoogsitay tahay waa inay noqdaan ahdaaf u khidmaynaysa hadafka weyn ee ah maalinta qiyaame inaad badbaaddo ee ah xabaasha markaad bilowdo su'aalaha khatarta ee lagu weydiin doono inaad si saxa uga jawaabi karto inaad kayrkayrin oo baqin oo gergariirin inaad ka mid noqoto kuwa rabbi sugo kuwa rabbi sugay jawaabta saxdaa ku sugma aakhire markaad isa soo taagtee la yidhaahdo qadamaa cabdin ma dhaqaaqaysa ilaa iyo inay ka jawaabto mooyaane su'aalaha kan su'aalaha kuwa sida saxdaa uga jawaaba marka jidka siraad la maro ee uu noqdo meel madow oo dhuuban oo fiiqan oo cidi dul mari karin oo qof iyo camalkii uu marinayo hadafkaagu inuu xadidmo oo ilaahay wuxuu yidhi wuxuunbaa badbaadaya wanunaji aladiina taqow ahlu taqwa inaad ku biirto idan ayuha alikhwa haddaa masaladaa garataan waxba idinkama maqna haddaa masaladaa garatid waxaad ku kuwa ilaahay leeyay dalika alfawz alkabiir iyo alfawz alcaiim haddaad gaalka ka xoog badatana waa dalika fawz alcaiim hadduu kaa xoog batana waa dalika alfawz alkabiir adiguse jidkiibaad haysaa adiguwaad guulaysanaysa adiga shari maaha inaad guulaysato ilaahay qur-aanka muxuu ku tilmaamay wa kaayin min nabiyin hee maxaa ku xiga qaatala macahu qirada kale maxay sheegaysaa qutil soo maaha ilaahay wa tacaala qur-aanka ku tilmaamo nebi la dilay fariiqan hee koox waa disheen baa ilaahay idhi kooxna imisaa nebi la diloo nebi la beeniye waa guulaysteen nebigii la dilayna waa guulaystay kii la beeniyeyna waa guulaystay waayo isagu jidkii kama weecan loogu talagalay adiga jid baa lagugu talagalay guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel soke adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdo adoo caabudaya adigoo ariiqa saxa ahaya waxaa lagaaga baahan yahi as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso kelmadaydu marka waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin yay noqonin inaad tidhaahdo shaqadii baan ku mashquulo salaadii baa ay dhaaftay yay noqonin inuu jamacu ku dhaafo yay noqonin waajibaadku inaad ka seexato yay noqonin haddii shaqo lagu siiyana inaad salaada subax soo kacdo hadii lagu yidhahdo shaqadaadu saddexda habeennimay bilaabmaysaa qoladan hay u shaqaysa ama meelaa kan u ama safar baa la gelaya ama shirkadaa u shaqaysa hadii la yidhahdo saddexda habeennimo caawa la safraya soo cararaya waayo shaqadii ku xidhan laakiin shantiiyo badhkaa la tukanaya waan kici kari waaya buu leeyahy waayo hadafkaa lumay hadafka ah ka shaqaduna lama beerdaraynayo amaa ka salaad iyo cibaadaadka iyo janno iyo naar lagu galayaana waxa laga dhigaa wax fudud ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo ariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro